بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله xadfu lwaawi xadfigii waxaan kusoo dhex jirnay oo kayru qiyaasiga ahaa xuruufta la xadfo waxaa ka mid a waawda qad xadafuuha carabtii waawda way jareen laaman ayadoo laam ah oo caynna aan ahayn fa'na aan ahayn fii asmaa'in magacyo dhexdood bayna ku jareen asmaadaasoo saalixatin ilcidda oo tiradeedu ay badan tahay ay kahiirat alcadad cadadkeedu uu badan yahay oo xoogaa ah yacni qaaluu waxay dhaheen qadun bay dhaheen wa asluhu qadun waa beri wa asluhu asalkiisana qadwun saasuu ahaa qadwun laamulkelimihii waa waaw waawdii haddii la jaray xarakadii oo icraabka ayaa qaadanaya markaas daalka oo caynulkelimo ah marka waxaa leedahay adun adan adin saasaa leedahay xarakaadkii daalkaasaa qaadanaya wasankiisana waa facun waaye qur-aanka marka waxaa ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha yaa ayuha اladiina aamanuu اtaquu اllaha waltandur nafsu maa qadamat liqadin liqadin markaas waa majruur waaye wa asluhu asalkiisa qadwun buu ahaa warubamaa kharaja calaa aslihi asalkiisa inuu ku yimaadana waa dhici kartaa can aslihi sooma idiin qorna calaa aslihi asalkiisa inuu ku yimaado way dhici kartaa oo la isticmaalo waawdii oo laamulkelimaha ahayd qaala raajiz wuxuu yidhi laa taqluwaaha wadluwaaha dalwa ina maca alyowmi akhaahu qadwa buu yidhi laa taqluwaaha laba nin oo geel kaxaynee buu la hadlaa laba nin oo geel u kaxaynee buu la dardaarmaa wuxuu yidhi laa taqluwaaha ay laa tadrudaaha damiirkaas oo haada ibishu u laabanaa geelaha eryinina buu yidhi laa taqluwaahaa geela ha edhiinina wadluwaahaa dalwan si tartiiba u kaxeeya dalwigu waa socodka tartiibta ah laa taqluwaahana wuxuu la jeeda ha burinina geela wadluwaaha dalwan si tartiiba u kaxeeya inna maca alyowmi maanta waxaa miciisa ahaaday akhaahu mid asaga oo kale ah kadwan beri baa maciisa ahaaday ina maca alyawmi maanta waxaa maciisa ahaaday akhaahu ay nadiirhu mid asaga oo kale ah qadwan berri baa maciisa ahaaday adduunya maanta kuma dhammaanuu leeyahay maanta haddii laga gudbo berri haddana soo maanta noqon maydo marka wuxuu leeyay adduunya o dhan maanta keliya ma ahane maanta berri baa ka dambaysa berri dambaa kasii dambayda maalin kastana waa maalinkeeday noqonee wuxuu leeyahy marka iska tartiibsadu leeyahay qadwan baa laga rabaa wa qaaluu waxay dhaheen xamun bay dhaheen waaslu wasalkiisa xamawun buu ahaa markiisii hore xamawun bitaxriiki اlcayni waa qofka dumaashiga ah gabadha ninka qaba walaalkiisiina adeerkiis baa xam la dhahaa waaslu wasalkiisa xamawun buu ahaa liqowlihi maxaa yeele waxay dhaheen carabtii haadaa kan xamuuka kaafta ma la kordhigaa amase waa lahoos dhigaa waa in la hoos dhigo haadaa kan xamuuki waa in la yidhaahdo gabar yahay waa dumaashiga wuu noo kordhigaa laakiin taasi daliil miyay u tahay laamulkelimaha inuu waaw yahay waxay dhaheen maya xamuuka looma daliisho karo laamulkelimaha xamun inay waaw ahayd sababtu maxay tahay xaalatu rafcaha markuu joogo waa waaw laakiin xaalatu nasba haddaan geeyo soo dhihi maayo ra xamaaki ama laqiitu xamaaki soo dhihi maayo haddii aan u daliishado laamulkelimaha inay alif ahayd laamulkelimaha xam ka maqan inay alif ahayd haddaan u daliishado ra-aytu xamaaki sax miya xaalatu jarkana marartu calaa xamiiki haddii aan idhaahdo ya-daas aan u daliishado laamulkelimaha inuu ya ahaa sax miyay noqone waa maya idan waawdan iyo aliftan iyo ya-dan laamulkelimihii ma ahane waa xuruuf icraabta darteed loo keenay sida xarakaadka oo kale ay la mid yihiin laamulkelimihii laakiin way xadfan tahay in laamulkelimaha uu waaw aha laakiin daliil kalaa loo hayaa daliilka kale wuxuu yahay xam marka la taniyeyna carabtii waxay yidhaahdeen xamawaani bay dhaheen taniyadana ashyaada waxay u celidaa maxay usuusheedii amaa jamaca jamaca kuma cadda laamulkelimaha inuu waaw yahay ilaan axmaaun baa lagu jamciyaa axmaaun un hamsadaas waxaa uun la og yahay inay kasoo gadoontay waaw ama ya labadaas mid ka mid ilaan waawda ya-da haddii daraf ay maraan alif zaa ay ka horeyd hamsaa loo rogaa sidaan soo marnay ma cadda marka inay waaw ahayd inay ya ahayd kuma cadda laakiin axmaa waxaa loo daliishaday caynta oo kelimadani mutaxarika inay ahayd oo aysan saakin ahayn xamwun inaysan ahayn ee xamawun ay ahayd ilaan facalun baa waxaa lagu jamciyaa jamcu tagsiirkeeda jamcu qilaha afcaalun baa lagu jamciyaa jabalun ajbaalun saasaa la yidhaahdaa ayib waxaa kaloo la yidhaahdaa qalamun aqlaamun saasaa lahaa taasi marka waxay daliilu tahay in caynteedu maftuuxa ay tahay oo saakin aysan ahayn liqowlihi maxaa yeele waxay yidhahdeen haadaa xamuuki fahuwa min baabi maa shay baabkiis buu ka tirsan yahay xamkaani lam yaati aan imaanin ilaa min alwaawi waawda maahane wuxuu leeyahay xamkaani wuxuu ka tirsan yahay baab baabkaasoo kelimaadkiisa oo dhan laamtoodu ay waaw tahay ayra duu marka duu laga reebo baabkaas wuxuu la jeedaa baabka loo yaqaano asmaa sitta asmaau sitaas wuxuu ku leeyahay dhammaantood laamtoodu waa waaw marka duu laga reebo duu ayada laamteedu waa ya asalkeedii waxay ahayd sida ay yidhaahdeen dhawayun bay ahayd markeedii hore dhawayun kadibna waa la xadfay bay yidhaahdeen ya-deedii waa la jaray fahuwa min baabi maa shay baabkiis buu ka tirsan yahay xamkaani lam yaati ti animan ilaa min alwaawi waawda maahane wuxuu ka tirsan yahay baab baabkaasoo kelimaadkiisa oo dhan laamtoodu ay tahay waaw marka duu laga reebo sidoo kalena waa in laga reebo maxay fu waa in laga reebo ilaan fu waxaan soo sheegnay markeedii hore inay ahayd fowhun inay ahayd idan muctallatu laami maba aha iyadu baabkan soo geli maya ilaan laamteedu waa saxiixa waaye ma jirana wa qaaluu waxay dhaheen abun bay dhaheen asalkiisana abawun buu ahaa waa muctalu laami bilwaawi wa akhun bay dhaheen asalkiisana akhawun buu ahaa waa muctalu laami bilwaawi wa hanun asalkiisana hanawun buu ahaa waa muctalu laami bilwaawi wahiya taasi min alwaawi dhammaanteed waawda xaggeeday ka imaatay liqowlika maxaa yeele waxaad tidhaahdaa hanawaani wa abawaani wa akhawaani saasaad tidhaahdaa inay mutaxarikatulaam mutaxarikatulcayn ay ahaydna waxaa loo daliishaday jamcu qilaheeda afcaal baa lagu jamciyaa facalun baa ilan afcaal lagu jamciyaa abun aabaa'un ahun aakhaa'un hanun ahnaa'un saasaa la yidhaahdaa wa minhu waxaa ka mid ah ibnun baa ka mid ah oo muxuu ka mid yahay midka laamtiisu ay jaran tahay asagoo hee waaw ah ibnun baa ka mid ah liqowlihi maxaa yeele carabtaa waxay dhaheen bunuwatun wiilnimo bunuwatun marka waa fucullatun waaye fucullatun ba'daasi waa faa-ulkelimihii nuuntuna waa caynulkelimihii labada waawo isku shidan midna waa laamulkelimihii midda kalena waa zaa'ida ta'daana waa waa zaa'ida ayadana laamtii marka inay waaw tahay sooma cadda bunuwatun waxay caddaynay laamulkelimaha inuu waaw yahay wiilnimo hamzada ibnun ku jirtaahay waxay ciwad ka tahay laamulkelimaha maxduufada bay ciwad ka tahay asalkiisii banawun sooma ahayn ilan abnaa-un baa lagu jamciyaa afcaal baa lagu jamciyaa banawun hadduu ahaa waawdii oo kelimahayd waa la jaray kadibna waxaa ciwad looga dhigay hamsahee awalka la geliyey idan ibnun calaa wasni ifcun wasankeeda ifcun buubuu noqonaa markaas wa min waxaa ka mida ibnun liqowli maxaa yeele carabta waxay yidhaahdeen bunuwatun bay dhaheen wa minhu waxaa ka mida ismun isim baa ka mid ah liannahu min samawtu ay calowtu wuxuu ka yimid samawtu buu ka yimid ay calowtu sama wuxuu la mid yahay calaa buu la mid yahay wasnan wa macnan waa isku macno labadoodu waan isku wasan waaye samaa yasmu sumuwan calaa yacluu culuwan fahuwa saamin fahuwa caalin saasuu ku yimaadaa isimka maxaa loogu magacaabay haddaba isim waxay yidhaahdeen liأna almusamaa yasmuu bihi ee yacluu bihi maxaa yeele qofka lagu magacaabay wuu ku kor noqdaa halkaasay la aadeen waana madhabka reer basra waaye inuu samowt uu ka yimid haddii samowtu laga keenay haddaba markiisii hore see ahaa waxay leeyihiin kelimadan markeedii hore samawun bay ahayd facalun inay facalun ay ahaydna waxaa u daliila ah haddee asmaa-un baa lagu jamciyaa jamcu qilaheedii afcaalun buu ku yimid taasi waxay ku tusinaya maxay inay mutaxarikatu alcayn ay ahayd ee maftuuxatu alcayn inay ahayd taasay ku tusinaya samawun haddii ay ahayd maxaa la sameeyey haddaba waxay yidhaahdeen laamul kelimihii baa la jaray oo waawda ahaa kadibna waxaa ciwad looga dhigay hamso kelimada awalkeeda la dhigay markaasaa waxaa la yidhi ismun wasankeedana waa if cun xagga icilaalka waxay isku mid ka yihiin hee ibnun ibnun markeedii hore banawun bay ahayd waawdii baa la jaray kadibna hamsada awalka la dhigay baa ciwad looga dhigay soo ma ahayn ayadana waa sidoo kale hamsadu marka ciwad waxay ka tahay laamul kelimaha maxduufada ah oo waawda ah bay ciwad ka tahay reer basra iyagu sidaasay qabaan reer kuufa waxay dhaheen maya waxay ka timid min alwasmi bay ka timid wasama wuu sumaday ama wuu calaamadeeyey yasimu wuu calaamadaynaa sida wacada yacidu oo kale sababtoo ah waxay yidhaahdeen isimku waa calaamad buu wuxuu u yahay musamaha sida xoolaha loo sunto sidaasoo kale buu sumad u yahay haye haddii sidaas ay tahay kelimada asalkeedii marka maxay ahayd markeedii hore wasmun bay ahayd alwasmu faclun saasay ahayd waawdii waxay noqotay faaulkelima ulkelimo soo ma aha reer basrana maxay ka dhigeen laamulkelimay ka dhigeen waxay yidhaahdeen waawdu waa faaulkelima waa la xadfay kadibna hamsadan oo hamsatu wasliga ah baaciwadka noqotay ay yidhaahdeen mafhuumo aho saasay qabaan waxayna qabaan inay ciwad tahay eh, waxay leeyihiin kelimada asalkeedu sidaasay ahayd labadooda labada madhab marka la fiiriyo xagga macnaha qolada reer kuufa u dhow laakiin xagga kelimada tasriifkeeda marka la fiiriyo reer basra ku leh sababtu maxay tahay haddii wasmun ay tahay jamcu tagsiirkeeda wuxuu ku imaan lahaa awsaamun buu ku imaan lahaa miyaysan saas ahayn waqtun hadda haddii lagu yihahdo jamcu qilla afcaalunku jamci maxaa dhehee bal jamci awqaatun soo dhihi maysid sidaasoo kale wasmun waxaa la dhihi lahaa awsaamun calaa wasni afcaalun saasaa la dhihi lahaa carabtii waxay yidhaahdeen asmaa-un bay dhaheene awsaamun ma dhihin taasi waxay daliil u tahay min alwasmi inaysan ka imaan sidoo kale tasqiirkeedii waxaa la dhihi lahaa wusaymun baa la dhihi lahaa sida waqtun haddii lagu yidhaahdo tasqiiri aada u tiraahdo maxay wuqaytun soo dhihi maydid kanna waxaa la dhihi lahaa wusaymun baa la dhihi lahaa laakiin carabtii waxaa laga haayaa tasqiirka isim inay yidhaahdeen sumayun inay dhaheen haddaba jamcu tagsiirkii asmaa-un buu ku yimid wuxuuna daliil u yahay inuusan min alwasmi ka imaane inuu ka yimid min mina min samawt inuu ka yimid markiisii horena wuxuu ahaa asmaawun calaa wasni afcaalun waawdii baa daraf dhacday bacda alifin zaa'ida faqulibat hamza hamzaa loo rogay sida caطaa'un iyo kisaa-un iyo ridaa-un taasi waxay daliil u tahay madhabka reer basro taskiirkana carabtii waxay yidhaahdeen sumayun oo markeedii hore ahayd sumayun calaa wasni fucaylun kadibna waawdii iyo ya-dii qaacidadiiyaa gashay ida ijtamacat ilwaaw walyaa wasabaqa axaduhumaa bisukuuni qulibat ilwaaw ya-an udqimat ilyaa-u fi lyaa markaasa waxaa la yidhi sumayun sida aa u tidhaahdo maxay ubayun ilaan abawun marka aad jamcu tagsiira ka dhigay aabaa-un soo dhihi maydid markii aad taskiirinayna maxaa dhehe ubayun baa dhehe markiisii horena wuxuu ahaa ubayun buu ahaa ayb liannahu min samawtu wa qaaluu carabti waxay dhaheen kuratun bay dhaheen wa hiya min alwaawi waaw bay ka timid liqowlika maxaa yeele waxaad tidhaahdaa karawtu waan laabay alkura waxaa la yidhaahdaa wixii sa u wareegsan oo dhan baa kura la yidhaahdaa alkura annaga hadda laakiin kubaddaan isaga naqaanaa wixii laakiin hareeraysanoo saa u wareegsanoo dhan kuraa la yska dhahaa saas daraaddeed waxay yidhaahdaan ashamsu kuratun qoraxdu waa kura waa kubad ilaan way wareegsan tahay wahiya min alwaaw ka timid liqowlika maxaa yeele waxaad tidhaahdaa karawtu haddii marka ya ay ahaan lahayd waxaa la dhihi lahay hee karaytu baa la dhihi lahay bilkurati kubadii waan laaday wa qaaluu waxay dhaheen qulatun bay dhaheen wahiya min alwaawi quladaani marka waa ul caruurta ay ku cayaaraan baa qula la yidhaahdaa liqowlika qalowtu bilqulati ushaas baan ku cayaaray oo aan kor u tuuray waa ul ay ciyaalku ay tuurtuuraan wathubatu aljamaacatu min annaas waa koox dadka ah iyo wakayrihim waxaan dad ahaynba koox fardaa iyo koox geela iyo huba waa la iska dhahaa ama min annaas ahaato ama min kayrihi ma ahaato saddexdaas kuratun iyo qulatun iyo hubatun wuxuu leeyahy laamul kelimaheedii waa maxduufo asalkeedii haddaba maxay ahayd markeedii hore waxay ahayd kurwatun bay markii hore ahayd tanna qulwatun bay ahayd tanna hubwatun bay ahayd calaa wasni fucla sida qurfa oo kale fuclatun bay markii hore ku timi ta'daasi marka taawataa nayf laakiin ciwad ma ahay markaas kadibna waawdii oo laamul kelima ahayd baa meesha laga saaray markii meesha laga saaray laakiin xarakadii ma lala tuuray mise xarakadii waa laga qaatay waa laga qaatay xaggee la geeyey ra-daa la saaray quratun subatunna waxaa la saaray ba-da qulatunna waxaa la saaray laamta markii xarakadii laga qaatay oo caynulkelimaha la saaray kadib baa laamtii la iska tuuray markaasay ta'dii waxay noqotay lita'niifi walilciwadi can ilaami lmaxduufa markii hore ta'niif keliya soo ma ahayn ciwadna hadda waa ku jiraa marka laamulkelima markii la xadfayna ayadaa waxay tidhi anaa booskii walaashay fadhiya ayadaa marka ciwad u noqotay labadii marka waa isku haysataa saas daraaddeed waxaa la yidhahdaa sinuuna waa baabu kuwaana ku jira soo lama dhaho wa baabu sinuun muxuu ahaa kullu hulaaثiin xudifat lamu wacuuda canha haa-u taaniihi walam yukasar sooma ahayn haa-u taaniidka marka waa ciwad waay taaniidna waa ta ciwadna waa tahay wاhubatu aljamaacatu min annaasi wagayrihim wاdubatu طarafu sayfi waa seefta afkeeda meesha wax lagu garaaco dubatu sayf baa lahaa jamiican ay kulluhaa dhammaanteed min alwaawi bay ka timid xamlan cala alakari inta badan baa lagu xambaaraa xamlan cala alakari muxuu la jeedaa laamul inay xadfan tahay way caddahay laakiin mawaawaa mase waaya waxay yidhaahdeen wax ishtiqaaq ah iyo meel kaloo loo raadiyo saddexdan kelimadood ma laha waxaan ula jeedaa fubadan iyo dubadan baa loola jeedaa kuwaasoo raadi waa lahay qalowti baana tusinaaye laakiin ahubatu iyo adubatu meel kaloo loo raadiye ma laha ishtiqaaq kalena meeshii ma yaallo waxaa leeyahay waxa maxduufka waa waawda sababtoo ah laamta marka ay xadfan tahay inay waaw tahay bay u badan tahay waxayna ka badan tahay inay noqoto maxay ya wاlxamlu calى اlakari أwlىa min alxamli calى اlaqali bidalika sidaas buu wasaa abulxasan abulxasan saasuu ku dardaarmay buu yihi xadfulyaai kan waa ku darsanaynaa mase waqtigu anaga dhamaaday wallahu aclam halkaas ka joogo